Come on, come on. Yeah. Ja? لا باب خورة يا باب الجامع السعيد باب خورة حرمات ده حديثة كنت ورر يا حلو بلاوية وإلى آخر لا ويسمى يا يا حلقة بلاغية قباصة حشاية جامع السعي ولا بلاغية جامع السعيات قال رحمه الله تعالى باب جامع السعي السعي باب في كل من يباب هي آه سعي مركز وحوك رباينه كهدلا أبواب أحكام متفرقة إنه كهدلا awalow waxay isku khilaafeen ahlucilmigu saddex qowl bay isku khilaafsan yihiin sacyigu muxuu yahay sidiisaba culamada qaar kamida waxay dhahen waa rukni arkaanta xajka kamid a xajkuna ma ansaxayo ilaa isaga inala yimaado mooyaane waana qowlka cabdullaahi bni cumar iyo caayisha iyo jaabir imaamu shaafic iyo maalik qowlkiisa mashhuurkaan ay qabaan imaamu axmedna labadiisa riwaayo tiisa saxixa ah isxaaq iyo abu thawrna ay qabaan qowlka labaad wuxuu qabaa waa waajib dhiig baa lagu kabi karaa haddii laga taga xajkuma burayo sufyaan thawri abu xaniifiyo waxaa qabaya rag lamida markaas qowlka saxaad wuxuu qabaa waa sunna buu qabaa cabdillahi bn cabaas iyo maxamed useyrin iyo cadaa bin abi rabax iyo mujaahid iyo axmed iya qaba bal iska soo hada وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي أنه قال وحور قلت لعائشة وحقول أم المؤمنين مؤمنين تويودا حيث وانا أن يومئذ مالك حديث السن دألي ويرتأي أريت بالكون قول الله تبارك وتعالى هذا الكوير إلا الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت إلا الصفا صفئي والمروة من شعائر الله إلهي سبحانه وتعالى شعائر تيسا كمديهين فمن حج البيت قفك مرقى صحويا حج قتا أو اعتمر عمريسا فلا جناح عليه ذنب دشي سماءها أن يطوف بهما inuu soo dhawaafo famaa cala rajul ninka dushiisa maaha shay-un shay an laa yatawafa bihimaa ila dawaafi wuxuu u fahmay in la dawaafo la iska dayn karo ayaa bannaan buu fahmay mar ahay macnaha aayaddu eh? macnaha aayaddu waxay tilmaamaysaa qofku inuu dawaafo markaas waxaa weeyaan dembi kuma jiro isla wuxuu u fahmay hadduu dawaafi waayo dembi male wuu fahmay faqaalat caaishatu waxay tiri kallaamay low kaana hadduu yahay kamaa taquulu sidaad leedahay la kaanat waxay ahaan lahayd falaa junaaxa calayhi dembi dushiisa ma aha an laa yatawafa bihimaa in laku soo dawaafin inamaa unsila waa la soo dejiyey haadihi alaayatu aayadan fi lansaari ansaar baa lagu soo dejiyey kaanuu waxay ahaayeen yuhiluuna kuway u xidhaa limanaata manaata yani manaata ayay marka u xiran jireen wakaana kaana manaato waxay ahayd wa kaanat manaatu sanadkaa manaatana wuxuu ahaa xadwa qudaydin meeshaa qudayd la yidhaaho muqaabalkeeda qudaydna waa qaryo makiya madiina udhaxayso biyo badan weeyaan wa waxay ahaayeen yataxarajuuna kuwii isku dambi xukmiya yataxarajuuna kuwii isku dambi xukmiya an yaduufuu inay dawaafaan بين الصفا والمروة صفية مروين الطوافان فلما جاء الإسلام إسلام في المركو يمن سألوا رسول الله بويديا صلى الله عليه وسلم عن ذلك أرقاسه اللون على صوت طوافله دم بما نوع ليه بل كور بيراهيم مركو وحي إلهي سبحانه فأنزل الله لما سودجي تبارك وتعالى إلا الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما حديث البخاري مسلم ويصوصارهم وحدثني عن مالك عن شام بن عروة عن سودة بنت عبد الله بن عمر كان أبو حيان عند عروة بن الزبير fakharajad way soo baxday taduufu bayna asafaa walmarwati safiya marwo iyadoo kusoo wareegaysaa inta udhaxaysa fii xajin xaj aw cumratan ama cumro maashiyatan iyadoo lugaynaysa wa kaana waxay imra'atan haweenay haqiilatan oo culus bay ahayd fa jaa-at way timid xiina insarafa annaasu fa jaa-at way timid xiina insarafa annaasu dadkii markay ka baxeen meel cishaayo cishihii falam taqdi mayna gudan dawaafa dawaafkeedii xataa nuudiya ilaa la dhawaaqay bil uulaa aadaankii hore oo min asubxi subaxa ka mida faqadat way gudatay dawaafaha dawaafkeedii fiimaa baynaha intii udhaxaysay iyo wa baynahu eh, faqadat way gudatay fiimaa baynaha salaada cishaa intii udhaxaysay iyo wa baynahu aadaanka hore subaxa yacni waa gabadh waxay ahayd adin culuso salaadii cishaay bay timid salaadii cishaay markay saa dadku uga baxeen ayay timid kacbada dawaafkii waxay ku gaadhay toddobadii jeer ay ku wareegaysaa waxay ku qaadatay ilaa subaxa aadaanka hore intuu ka dhacayay <laughs> waaye wa kaana curwatu wuxuu ahaa idaa ra-aahum markuu arko yaduufuuna iyagoo wareegaya macnaa dadka markuu arko yaduufuuna iyagoo dawaafaya cala dawaabi xoolaha dushooda iyagoo macnaa gaadiidka iyagoo fuushan yanhaahum wuu u diidi jiray ashadda lahyi diidata ugu daran buu diidi jiray fayactalluuna bilmaradi fayactalluuna waxay ku cilayn jireen oy cillo ka dhigan jireen bilmaradi xanuuno waan xanuunsanay dhahbay odhan jireen xayaa-an minhu xishood ay ka xishoonayaan darteed fayaquulu lanaa wuxuu nagu odhan jiray fii maa baynanaa wa baynahu fayaquulu wuxuu nagu odhan jiray lanaa annaga fii maa baynanaa wa baynahu fii maa baynanaa wa baynahu annaga iyo isaga wax laga dhexeeya macnaha shay khaasa si khaas macnaha fii maa baynanaa wa baynahu si khaasa annaga isaga dhexdooda laqad khaaba haa-ulaa'i kuwaasi way hoogeen wakhasiruu way khasaareen qaala maalik wuxuu raximahu llahu tacaala man lasiya sacya qofka sacyiga ilooba bayna asafaa waalmarwati fii cumratin cumro oo falam yadkuran xasuusan xataa yastabcida ilaa uu ka fogaaday min makata maka ilaa uu ka fogaaday annahu yarjicu wuu soo noqonayaa fayascaa markaasuu ordayaa wain kaana habawain kaana hadduu yahay qad asaaba annisaaa dumarka kii asiiboo jiwaacay falyurjic ha soo noqdo falyasca marka ha ordo bayna asafaa waalmarwati safiya marwa dhexdooda xataa yutima ilaa uu dhammaystirayo maa baqiya caleyh wixii ku hadhay oo min tilka alcumrati cumrada ayadaa uma caleyhi dushiisa waxaa ah cumratun ukhraa cumro kale walhadyu iyo hadyo yacni imaamu maalik raximah ullahu tacaala baa waxaa la weydiiyey ka haddii markaas waxaa weeyaa qofkii uu iloobo sacyigii bayna safa walmarwa cumrada acmaasheedu waa dawaafka kacbada lagu soo wareego iyo sacyiga bayna safa walmarwa iyo tibiisa inuu xiro intaa kaliya weeye cumrada acmaasheedu haddaba dawaafkii markuu sameeyey kacbada ayuu madaxii iska xirtay sacyigii bayna safana wuu iloobay kadibna wuu iska tegay maka isagoo ka baxay ayuu xasuustay wuu soo noqoni kadibna bayna safa walmarwa kusoo wareegayaa waxba laguma la markaa bes saasay u dhantahay laakiin ka waran hadduu islaamtiisa soo jimaacay mar hadduu islaantiisa soo jimaacay wuxuu samaynayaa horta laasim wuu soo noqolay wuu imani wuu ku dawaafi laakiin waxa weeyaan wuxuu samaynayaa marka cumro kale ayaa lagu leeyahay oo inuu soo cumrayso iyo hadiyo kale marka waxay labada mas'alo dhinac waa iska mid dhinacna way kala duwan yihiin dhinac waa iskaga mido mid walba horta wuu soo noqonayaa islaanta ama hala kulmayo la kulmine wuu soo noqonayaa laakiin hadduunan la kulmin cumro kale lagumale markuu soo noqdo sacyigii sameeyo hadduu laakiin la kulmo sacyigii isagoo intuu soo noqdo sacyigiina uu sameeyo ayuu haddana wuxuu samaynayaa cumro kalaa lagu leeyahay waay wasuila maaliku maalik waxaa la weydiiyey can rajul nin baa la weydiiyey oo yalqaahu rajulu nin kale uu la kulmayaa la weydiiyey bayna asafaa walmarwati safiya marwa uu kula kulmayo inta udhaxaysa fayaqifu macahu maciisa uu istaagayo fayuxadisu uu sheekeynayo faqaala wuxuu yidhi laa uxibu ma jecel lahu isaga daalika arrinkaas mas'aladana waxaa wey waa dhib yar tahay waa tii aan soo marnay oo kale xajka waxaynu soo marnay dawaafka dhexdiisa qof hadduu qof la yar istaago uu yidhaa waanu sheekaynayaa ma banaan mise ma banaanaa la weydiiyey arrinkaasanu ma jecli buu yidhi waa kaan hadalka ibnu xasmin aan soo sheegnayo uu yidhi markaas waxaa weeyaan inuu jaahil yahay ama nisyan uu ku dhaca mooyaane hadduu sheeke iska sameeyo dawaafkiisi wuu buray waa kisida maxalaha aan soo sheegnay hadalkiisi tana waa sidii oo kale uno sacyigii bayna safa walmarwa dhexdooda ma ku sheekayn karaa maya <clears throat> waaye abu xaniifana de waa karaahiya buu isna qabaa waayahay jamaahiiru culamaa laftoodu waa karaahiyay qabaan oo culamada qaar kamid aba ah qabaa in xataa wax kale loo dhexaysiiyo lama ogolee waa waajib la xiriiriya qabaan qaala maalik wuxuu yidhi waman nasiya qofka ilow min dawaafi dawaafkiisa shay-an shay ow shaka ka shakiya fiihi dhexdiisa falam yadkuran xasuusan ilaa wahuwa yasca isagoo ordaya mooyaane bayna asafaa walmarwati safiya marweyta udhexaysa fa inahu yaqdacu sacyahu sacyadiisa u geynayaa huma yutimu dawaafahu dawaafkiisi ayuu dhamaystirayaa bilbeyti kacbaduu kusoo wareegay <coughs> kabaas eh, wuxuu markaa calaa maa yastayqinu waxa uu yaqiinsan yahay wayarkacuu rukuucaya ragcatay dawaafi labadii ragcadoodee dawaafka uma yabtadi u bilaabayaa sacyahu sacyigiisii bayna asafaa walmarwa safiya marwa dhexdoo warday tana waa waadixo way caddahay oo qofkii haddii markaas waxaa weeyaan eh, waa waadix tana oo qofkii hadii uu markaas eh, dawaafkii sacyigii isagoo ku dhex jira ayaa wuxuu xasuustay dawaafkiisii inay shan uu dawaafay saddex laba ay u dhilaayeen kadib wuxuu samaynayaa sacyigii halkaa inta ku gooyo oo uu iska noqdo ayaa wuxuu samaynayaa dawaafkii labadii u dhilaa ayuu soo dhamaystirayaa labadii ragcadoodna wuu soo tukanayaa oo markoona hadduu tukanayna waan soo sheegnay casharadii hore oo dee dawaaf dhiban laba ragcadood ma leh ee dawaaf dhammaystiran unbaa salaadne markaa labadii ragcadood buu la imanayaa sacyigiina halkii kama sii wadayee kow buu ka bilaabayaa وياه وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد وجعفر الصادق أبيهنا ومحمد الباقر عن جابر بن عبد الله عن أبيه أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وحوها إذا نزل مركو الدقو من الصفا صفا مركو كسو الدقو إيه والمروة مرمو مركو كسو الدقو مشعر سعود جلي حتى إذا انصبت مركي أوغنتو قدماه لمديس قمدود في بطن الوادي toga bartankiisa yuusacaa ordayy xataa yakhruja minhu ilaa toga uu ka baxo xadiidkaa muslim baa soo saaray talla way fuudahay iska fiili oo waxa weeyaan safa markaad horta dawaafayso dawaafka safaad ka bilaabaysaa safa laakiin saasaad u yar fuulaysaa hadda buurihii majra waa ballaan calaamad yar baa hadda oo bir dheer iyo waxba qotata meesha marka waxa weeyaan halkaas aad ka soo bilaabaysaa oo soo dishaa toga marka aayar baa ka soo soconaysa toga bartagiisa marka soo gaadho ayaa soo soo ordaysa toga bartagiisa marka soo gaadho baa soo ordaysaa kadib toga marka ka soo baxa aayar baa soconaysa marka sacyi waa orod soo maaha hee sacyi markaa hadda gebi meeshoo lama wada ordayay togaa dhexdiisa baa la ordayaa taasina waa min baabi takliib wa baabi taqliibuhu cadeeday dayaxa ah soo qabanay la iskama yidhaaho waa sidaasoo kale hooyanaya aabbaha abawaan abubakar iyo cumar cumarayn casarka iyo subaxa bardayn waka musalbardayni dakhala janna saxiix waka marka waayahy allahuma ustaan aleykum tuglaan xadiidka muslim baa soo soo dheer soo aad u dheer weliba tana weliba tana waa xadiidka jaabir ee fi sifat alxaj la ilaha illa taala wa muslim yarwi lana xadiid jaabir في صفة الحج حديث جا حديث ومسلم يروي لنا حديثه في صفة الحج حديث جابر وحققه وزاده بيانا كأننا ننظره عيانا لم يجب الغراب حسانه هجري وصدح ألفية وحي كبنا صدح كله بيدي زائد ويا تقريبا سالعالم الذي رحمه الله تعالى مركوا حديث كساو دير الله يصف قال مالك وحول رحمه الله تعالى في رجل ننكو جهيلة جاهل لغضي فبدأ بالسعي بين الصفا والمروة سعي بين الصفا والمروة كب اللامي qabla an yatuufa bilbeyti kacbada intuuna kusoo wareegin ka hor qaala wuxuu yidhi liyarjic ha iska noqdo falyaduf bilbeyti kacbada ha kusoo wareego uma uma lyasac ha ordo uma yasca ha ordo bayna asafaa walmarwati safiya marwa dhexdooda wain jahila daalika arrinka hadduu ka jaahil noqdo xataa yakhruja min makata maka ilaa uu ka baxo wayastabcida uu fogaanayo fa inahu yarjicu wuu soo noqonayaa ilaa makata makuu kusoo noqonayaa fayaduufu bilbeyti kacbaduu kusoo wareegayaa wayascaa bayna asafaa waalmarwati safiya marweyta udhaxaysana uu ordayaa wain kaana hadduu yaha saaba nisaaa dumarka kii markaas waxaa weeyaan asiibay rajaca uu soo noqonayaa fadaafa bilbeyti kacbaduu kusoo wareegayaa wa bayna asafaa walmarwati safiya marweynta udhaxaysana wasaca wuu ordayaa bayna asafaa walmarwati safiya marweynta udhaxaysana wuu ordayaa waaye xataa yutima ilaa u dhammaystirayo maa baqiya caleyhi wixii dushiisa ku harsanaa oo min tilka alcumrati cumrada iyadaa kamid a ah, uma caleyhi dushiisa waxaa ah cumratun ukhraa cumro kalaa dushiisa iyo walhadyu hadyo kalaa dushiisa mas'alada yana kugu adkaani waa saddex mas'alo saddexda mas'alo mas'alada hore qofkii waxaa weeyaa jaahil buu noqday ma garanayo kadibna waxaa weeyaa dawaafkii isagoo samayna kacbada ayuu sacyigii iska bilaabay waayahay kaas markaa ayaan saddex u kala qaybeynaa saddex isaga oo sacyigii ku dhex jira in loo sheegay iyo isaga oo sacyigii intuu ka baxay maka ka tegay oo makaba ka baxay in loo sheego laakiin islaantiisii aan jimaacin iyo isagoo maka kaba baxay islaantiisiina jimaacay in loo sheego waa saddex masalo mas'alada horeo markaas waxaa weeyaan in hadduu jaahil noqdo oo sacyigii isagoo ku dhex jiro uu xasuusto dawaafkii inuu ka yimid halkaasuu ku goynayaa sacyiga dawaafkiibuu dib ugu noqonayaa dawaafkii markuu sameeyo kadibna wuxuu samaynayaa waxa weeye sacyigiibuu haddana halkii kasii bilaabayaa halkuu kolkuna u joogana kama bilaabaye kowbuu ka bilaabayaa waayo waa shay faasida shay faasidana lama bineeyo oo halkaa lagama sii wado waayo taasi waa itifaaq bayna madaahib alarbaca xaggagay dhig madaahib alarbaca saasay qabaane mas'aladan kalea ii timid ee iyadana ah ma kuwa ka baxay uu fogaadayba kadib laakiin islaantiisa muuna jimaacin makuu ku soo noqoni dawaafkiib wuu soo noqonayaa dawaafkiibuu samaynayaa toddobadii jeer sacigii meena safaalmar wuu samaynayaa sidaasayna ugu dhantee waxba laguma cunaa waayahay haddii isagoo uu baxay islaam masalada saddexaad islaamtii sida jimaacay ayaa marka loo sheegay horta wuu soo noqoni dawaafkii wuu samaynayaa sacigiina wuu samaynayaa maxay marka taasiyadu waa timu alxaja waalcumrata lilaahi o dee mas'alada meesha taalla waxay tahay xajka iyo cumradu hadday fasahaadaan lama gooye waa la dhammaystiraa cibaadaad kale waa waxay kaga duwan yihiin wayaxrumu almadiyu fiima fasada ilaa bixaji wactimaaru abada marka laakiin waxay kaga duwan tahay labadii masalaha hore sanadka ka dambeeya cumro kal cumro kala dushiisa ah iyo hadyo kale baa laga rabaa markaa waa intaa masaa'ilkaasi baabu siyaami yowmi carafa maalinka carafa in la soomu baabya maalinka carafa jamaahiirtu waxay isku waafaqsan yihiin soomkiisi inuu fadli badan yahay laakiin qofka xaajigaa ah ee maalinka banka carafa taagan kaan baan isagu soomayn kaasi isagu waxay yidhaaheen la soomayo qaar kamid a yidhi jamaahiirta macnaa sidaa qaba qaarkoodna waxay yidhaaheen isaga laftiisaa soomi kara bay yidhaahaan ah, isaga laftiisa ayaa soomi kara qofka ah, maalinka banka carafo taagan laakiin kolley kutubta madaahibta iyo fiqiga markaad eegto waxaad moodaa inay wada leeyihiin way banaan tahay waaya sunnayna isku wada waafaqsan yihiinoo waa sunna weeyaan waajibna ma aha ورسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبا لأنه سعونا هذا مالك عرفه مرخا إلا صومه يصوم كيسا بالكورة بسغنا وعرواك اللي ويدي حديثك مع مسلم في صحيحي أبو داود وصوص صاري وكل النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي قتاتة بخار وصوص صاري باللفظ آخرة ترمذي وصوص صاري باللفظ آخرة ابن ماجه وصوص صاري باللفظ آخرة وكل النبي صلى الله عليه وسلم أبو يعلن في مسنده وصوص صاري wuxuu yidhi markaa oo lafdiga muslim wuxuu ahaa nabiga sal slam baa waxaa la weydiiyay can sawm yowmi carafa qaala yukafiru sanata almaadiya waalbaaqiya sanadii tagtay iyo ta soo socota ayaa dembigeeda lagu dhaafayaa tirmidi riwaayadiisu waxaa weeyaan siyaami yowmi carafa ilii axtasibu calaa an yukafira sanata allati bacdahu wa sanata alatii qablahu riwaayada tirmidigaa sidaasa riwaayada ibn maajihuna waxaa weeyaan man saama yowmi carafa gufira lahu sanata amaamihi wa sanata bacdihiba ayaa ku qoran riwaayada markaa abu yaclaa fii musnadihina waxa weeyaan iyadoo marfuuca min xadiidka salim sacdi saacidi man saama yowmi carafa gufira lahu danbu sanatayni mutataabicatayni isku macloon bay noqonayaan biyogodu biyogodu bay isku wada imanayaa soo maaha waa isku meel bay isku imanayaan وحدثني يحيى عن مالك على من نظر مجعيسى وسالم بن أبي أمية الله حيثه مولى عمر بن عبيد الله عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن أم الفضل ما لقوري بنت الحارث كما عليناه المقعد اللبابة لنا اللبابة ويهي عباس بن عبد المطلب وحنا لمتقنا اللحويل لحظة ما يضعون allalaasa dad baa tabaanow murmay cindahaa agteeday ku murmeen yowma carafa maalinkii carafo fii siyaami rasuulillaahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyhi wasalam fa qaala bacduhum barhkood waxay idhaaheen huwa saa'imu wuu sooman yahay wa qaala bacduhum barhkood waxay idhaaheen laysa bisaa'ibi sooman maahaa fa arsalad way dirtay ilayhi nabiga xaggiisa waxay u dirtay sala allahu caleyhi wasalam biqadaxi labanin galaas caana ah iyo nabiga u dirtay sala allahu alay wasalam ficil bay dadka waxba tusinaysaaye wa huwa waaqifun isaga oo taagan calaa baciilihi awrkiisa dushiisa markaa fuusharo mankii cadafada taagan waayahay allahuma mustacaan wa caleyhi tuqlaan fa shariba nabigu uu cabay sala allahu alay wasalam xadiidka bukhaari iyo muslimba way soo saareen nabigu caleyhi salaatu wasalaam uu cabay xadiidka bukhaari iyo muslimba way soo saareen ayib ayib marka halkaas ayay culimmadu waxay ka qaateen qofka xaadiga ah maadaamuu acmaal fara badan oo kale uu ku mashquulsan yahay isaguu ka dugan yahay oo isaga markaas wax markaa kale isagu maadaama acmaal fara badan oo kale uu ku mashquulsan yahay isagu waxaa weeya waxba xaj lagama lagama rabo soom siyaama yooma carafa laakiin intaan banka carafa taagnayn ee dadka kale xujayna raxayn dadkaasaa lagu leeyahay bay yidhaaheen haadaa huwa madhabu ljamaahiru ahlilcilmi waxaan ku xasuustay hadda carafadaase sheekh albaani raximah llahu tacaala iyo waxaa dooday markaa culimada kale mucaasiriinta sida sheekh cabdulmuxsin alcabaad raximah llahu tacaala iyo ragka cabdullaahi bn jabariil iyo rag far badan waxay ka doodeen maalinka sabtida sheekh albani wuxuu yihi mutlaqa soonkeedu waa banaano ramadaan mooyaane bes ramadaan mooyaane xataa xataa nadar ramadaan mooyaane mutlaqa soonkaasi ma banaano buyi mas bay aada uga dooneen munaadaro fara badan baa dhex martay waxay ku yidhahan markii ugu dambeysay maalinka carafo ee fadliga nebigu ku sheegaa sabti kusoo hagaagaysa edyeli waan ka tegi buu yidhi maalinkaa lafteedaan soo weyn hadday kusoo gaarto sabab bay yidhaaheen lidaliil ukhraa buu yidhi daliil kala wataa oo maxay ah nabiga wuxuu yihi sala allahu alay wasalam man taraka shayan an lilaahi cawadahu allahu khayra minhu qofkii shay ilaahay dartii uga taga wax ka khayr badan bu ilahay ugu bedelayaa aniga ilaahay dartii waan uga taga wax ka khayr badan bu ilaahay siima maalinkaas marka mutlaqan masalada markaa way keli waayeen Eh, waa usuli weya mogtaha sheekh albani waa usuli mogtaha laba ka laba kaas isaga iyo ibn xasbi iyo araga ka yaabay marka waxawa masaa'ilkaas waa masaa'il markaa ay markaa aada ga doodeen markaa eh. inkastoo laga xoog badaya maslada shekh waa laga xoog badaya waa laga xoog badaya masladaas sida raajixa waa sida kale la soomi hadday kusoo hagaagto waayo law maalin waxaa la eegayaa m waxaa la eegayaa markaas waxaa weeyaa waa carafo maalin kusoo hagaagto baa la eegayaa waayo hadday jirto nabigaa baarujin lahaa sala allahu alayh wasalam hadday jirto nabiga calayhi salaam baa baarujin lahaa bal midda kale bala dhihi karaa taariikhda ma jirto carafo oo kusoo hagaagay markaa sabti nabiga noloshiisii ma dhici kartaa maya lama hayo haddii la yidhaahana dee waxaawy asalku inay kusoo hagaagaysa weyaan haddii la yidhaaha markaa ma dhicin lah dee qofkaasa daliilka iyo xujada laga rabaa waayo mas'aladana waxaa la odhan karaa ijmac baa kugu sugan baa la odhan karaa leanna waxaa weeyaan ma haya axad saxaabada kamid oo markaa masalada diiday markaas marka waxa waa sida waa laga xubiyay masalada masalada iyo dhowr masalo kale waa laga xubiyay sheekh waaye masalada dumarku dahabka iyo maxaa kale aliyo masalo caasad maxaa kale bisoo qaba sideedaba حديث dhowr xadiis buu keenay qaar kood عنده هو حسن iyo صحيح laakiin ma aha qaar kooda marka wuxuu waaba mansuuxa uu keenay yeesho iyo masala liqaabka khaliil waa laga xog baday liqaabka waa sulay soo qabaa soma waa laga xog baday iyadana waay masaalka ugu daran laakiin haa masaalkaas oo kale masaalku aad uga dooday weeyaan kutub badan oo ka qorayo adyaabiso dhulka la siman ragga kale dhan waatay isaga ibnu cuthaymiin ku kala dhinteeba isaga sheekh ibnu cuthaymiin sal kul taga ahaa yani masalada markay isku fahmi waayaan mas'alada isku fahmi waayeen laakiin midba midka lagu ducaynayay saaxiib ay haadana laakiin tan cuqdada la isugu qaadayo maaha wadaadadu ay markaas waxawey kala mid ah waasoo ka nacmalaya caleyh lacnatullahda waayo <laughs> wadaadada markaas waxaad arkaysaa qofka haddaad masala aada mas'alada ku waafaqi weydo u wato iska xanaaqaya ya haume wadadaba kaga leexaba gebigaagana markaa uu ku iibsanay soo moogd marka waa is weeyaan yani waa insaafka meesha ka maqan marka waa la fahmay iyo wasaa u kala dhintaba waxa dhacday sheekh eh, sheekh ibnu cuthaymiin baa lagu yidhi albani waa murji baa la yidhi bal ka waran markaasaa wuxuu yihi ninka yidhi albani waa murji labada midu ima laa yacrifu alirjaa wa ima laa yacrifu alalbaniya irjaha in la aqoon iyo albani la labada waa midu markaasuu beydkii akriya ibnu caqiilka أقل اللوم عني إلا أبا لكم وسدوا مكان الذي سدوا ربيه قبلي على تيوه إلي أما رقوا وحي قبتين قبتا لما الله اللي يحوي قوم كيسي مرق الشيخ الباري وحمده وقبتا ما وقبوا أما دي على لقدها لو يرلوا وصلا اسمع لهم وايه وح حديث يا بخاري مسلم مع صوصة لمرخاه وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عن القاسم بن محمد يحيى بن سعيد الانصاري وتابعي عن القاسم بن محمد بن بكر الصديق وتابعي اسره ان عائشه وإدبي ام المؤمنين كانت وحي ahayd كانوا وحي ahayd markaas waxa weeye tasuum tii soontay yom carafa maalika carafo qaala qaasim wuxuu yidhi walaqad ra-aytuha waan arkay cashiyata carafata galabtii carafo yadfacu alimaamu imaamku bimacnaa yadhab alimaamu imaamkuu tagayo huma taqifu iyadoo istaagaysa xataa yabiyada ilaa uu caddaado maa baynaha wa bayna annaasi iyada iyo dadka inta udhaxaysa oo meel ardi dhulka ilaa uu iftiimo uma tadcu bisharaabin sharaab bay u yeedhaysay fa tufdira markaasi baabu maa jaa wixii ku yid buu baab yahay marka halkaa dee caaisha iyadu waxay qabtaa waa la soomi karayaa bay qabtaa oo in la afuro inay sunno tahay uma arko laakiin madaahibta kale ee jawaahiirta ba waxay qabaan mas'alada iyada in la afuro inay tahay markaaba qofka xaajigii inuu iska afuro ama caaisha iyadu way ka duwan way iska afuraysaa markaa allahuma ustaaan aleyh Ah. baabu maa jaa wuxuu ku gudbaamayaa fii siyaami ayaami mina maalmaha mina in la soomo saddexda maalmada ayaamu tashriiqa ah in la soomo bal ka waran wa ayaama macduudaat waa ku ilaahay yidhi subxaanahu watacaala ayaamu tashriiqana sidooda waxaa la yidhaha maalinka ciidiga saddex ka dambeeyaa la yidhaha dadku waxay u fahmaa maalinka ciidiga laba ka dambeeyo yaqaani lakin waa maalinka ciidiga saddex ka dambeeyo weeyaan xadiidka imaam tilmaamaya isla markaa waxaa weeyaan alimaam albana silsilada kusoo saaray وحدثني يحيى عن مالك عن ابن لندن واه صار بن أمية بن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار ومن فقهاء السبعة بالمدينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ومرسل لها ونهي عن صيام يوم أيام عن صيام أيام منها مع المحا من أمر خاصون كوغا والله النبي صلى الله عليه وسلم وايح xadiisku marka cumuumkiisu uu xujow yahay culamada xanafiyadu xujow yahay iyo ciddii ku waafaqday oo markaa mutlaqan bay qabaan iyagu mutlaqan markaan leenaha waxay qabaan bimacnaa ka soo qaad wuxuu yihi markaas waxaa weeyaan qofka hadiye lagu leeyahay hadiyadii hadduu waayo toban maalmood buu soomi baa layidhi halaatatan fi lxaji wa sabcata min alrajca soo maaha saddex markuu xajku ku dhex soomi toddobana he markuu soo noqo soo maaha marka culamada kale iyo xanafiyada mooyaane madaahibta kale waxay qabaan saddexdaas wuxuu ka dhigi karaa saddexdan ayaa mutashriiqa laakiin iyagu waxay qabaan mutlaqan kama dhigi karo oo sideedaba ayaa waxaa weeye soomkaa lagu leeyahay ku kaltoona maba soomi karay qabaan kolley cumuumkay daliishanaya xadiidka cumuumkiisa oo nahyiga guud wuu nahyay baa layidhi lakiin laba xadiidi nahyiga waxadathanii can malik way waxadathanii can malik عن شهاب الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث مرسل واي قبل روادي صورنا مرسل بحديث كسو صارين آه روادي صورنا مرسل بكسو صارين بنا سعنا هذا لكن بعث عبد الله بن حذافة لم يقول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي بن سعيد بن السعدي بن السحمي القرشي أبو حذافة dadkii horeba islaamay qadiima buu ahaa ardal xabasha raggii way julooday buu ahaa isagoo walaalkii qays la socda culamada qaar kamid bedel buu kaga qaatay masr buu ku dhintay khilaafadii cusman ibn cafaan radia allahu canhu ardaah halkaasu ku dhintay walkaas waxaad ka heli kartaa tarjamadiisa taariikhu kabiirka alimaam adahabi raxima allahu tacaala iyo siyar calaami numala inta waad ka heli kartaa <laughs> siyar calaami numala yaa malaha dhalinyarta dee afkoogu ku farabatay iyo maqalkoogii waa ku batay marka sidan waaba luma iska mooday waxaa la iska mooday marka iyo majmuuc fatawa ibnu taymiya mujalad mujalad bay marka moodeen marka wiil dhalinyarta kamid ah ya waxaa laii sheegayay markaa ya maktabad buu marka markaa wajaalan joogay markaa la laii sheegayay markaa maktabaddaa wajaala ku taalo yimid markaa markaasu wuxuu yihi markaa siyan caam numa laa mu yaallaa haa waaye haa baa lagu yidhi majmuuc ulfataawna ma yaalla ha labadaba iisoo deji buu yidhi <laughs> sida raamil numara waa sideed iyo toban mujalad weeyaan majmuuc fataawana waa soddon iyo shan mujalad weeyaan labadaba soo deji weyde wuxuu moodayaa laba boqol moodayaa markaasa waxaa dhacday wuxuu ku yidhi wiilkii waruuxaas waa nin saaxiibo lafaad la yidhaha wuxuu ku yidhi waraadhe dee maktaba waxa weeyaan waxaa kutubta horta kutubta waaweyne halkaa taalla ka ugu yar baana markaa laba kun iyo dhowr boqola markaas ya ka ugu laba kun iyo dhowr boqola marka idan markaas waxa wey eh, ma soo dejiya ya laba kun iyo dhowr boqola ah. waxaa moodaya waxa weeyaan boqol iyo konton baan moodayo midkiiba kuley <laughs> yani maa anagu maqalkiisaa ku batay moogtahay wax mubaarasooy lahaa maaha waxani maqalkiisaa ku batay markaa kadibna u laablakacu baa kiciyeyo uu soo rucleeyo <laughs> waa sidaa marka <clears throat> marka waa eh, waaye Eh, de qofka daalibka anna alaham falaham inuu ku socdaa la rabaa hadda inaad soo iibsato sida acdaam numara waxaa kaaga khayroon adiga muwadaa sharaxiisa inaad soo iibsato waa sidaas inaad waxaa weeyaan marka kutubta markaad akrisanaysa sharaxooga inaad hesho baa kaaga khirdoon kuwa inaad hesho weligaa alaham fal kol hadaada kutubtii hal mar kaliya wada iibsan karayn say u kala muhiimsan yihiin adiga ee dantaada u kala waafaqsan yihiin baa loo iibsadaa markaas ah. Ah, arday wiil yaroo markaa dee markaa cumdatul axkaamka loo marinayay oo markaa iska mubtadi ahaa ayaa fadxibaari buu soo qaatay iyo siyan aclaami numala wadaad baa kori sheekh baa korigeeda ku yidhi adeeraadhe xageen ku wadaa kutubtan alaa wata miilaa soo iibsaday adeeraadhe waxba ka faa'iidi mayside cibri degdeg baad ka qaadiyo waxa weeyaan fahmi maysid macnaa dee waxa weeyaan mustawo una gaarin buu kusii socay markuu weeranayaa markaa lama qabsanaya moogtahay marka waxaa weeyaan wuxuu ku yidhi taas ka dhigto xubnaha sharxiisa oo laba sharax baa kuu sheegaysanayso waxaa weeyaan iyo nuqsanaada ad akrisato shuruuxooda iska hayso intaasi durfay loogu filan durfada ma taqaanied ama darifada waxadathanii can malik can maxamed binu yaxya binu xabaan alacraj maxamed binu yaxya binu xabaan allacraj cabdiraxmaan bn hurmisi can abuhrata مهروتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحى عن صيام يومين لهم المسوق بالله يوم الفطر إيو يوم الأضحى ويه وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي يزيد ابن عبد الله بن أصامة ابن الهادي أيا ليلها ويه عن أبي مرغة مولى أم هاري وأم هاري أضر حريس مرقى أبي مرغة أسنى عن أبي مرغة مولى أم هاري مرقى أختي عقيل بن أبي طالب عقيل بن أبي طالب مرقى أي ولا لا حيان عقيل بن أبي طالب jacfar bin abi aalib iyo cali bin abi aalib iyo waa walaalo weeyaan macnaha nusaqa barkood khata bay ku dhigaan waxay idhaaheen imra'ata caqiil bay dhigaan waana ukhti caqiil de waa walaashii maxay imraa u noqon islaam u noqon imra'ata caqiil bay nusaqa barkood dhigaan waana madbac waa khalad madbaciya weeyaan ibnu xasmina kitaabkiisa almuxalla buu ku sheegay ragga khaladkaasi uu ka dhacayna shaanshaan buu ka tuuray واي اللهم المستعان عن عبد الله بن عمرو بن العاص انه اخبره ورغبي قرنتني مجلكم اياه قرنتني عن عبد الله بن عمرو بن العاص انه اخبره ورغبي انه دخل وقل على ابيه ابيه عمرو العاص وقلي واي فوجده بريا بريا امرأة عقيل ما يدين شيء دوكا وانا قاعد نص خبر كود ما كان رجلي waxay baraarujinaya markaad kitaabka akhriyayso ama aad akhri qofku akhriyayo kitaabka mesela kitaab hadda aad u bilaabaysaa nusakhiisa kala dugan ugu yaraan waa inaad dhowr nusqaad ka soo qaado si aad u ogaato markaas waxaa weeyaa madbacadihiisa markaas hadhow markaa haddii kale dadka de waxaad uga akriyo qaladkaas ama aday kugu soo hagaagi waa nusqadaas aday akriyo iyaba marka waasaan idiin sheegayay imraata uh, caqiil bay dhigaan wax ka jira lamala baatil weeyaan ibnu xasbina wuxuu ku sheegay muxallaha si fii amuu radiyay almuxalla bilaathaar wuu radiyay warqa iyada waayo alimaam kaadahlawila wuxuu ku sheegay sharaxa muwadda oo jasul masaalik ilaa muwadda imaam malik waayo <clears throat> fawajada wehel yaa kul isagoo cunaya wax قال وحول فدعانا وياري قال وحول فقلت له وحكو إلي إلا أن صائم وصوم لهي فقال وحول هذه الأيام مالمهل التي مالماس ونهانا رسول الله ولدي صلى الله عليه وسلم عن سيام هلة صوم كون ولدي لي وأمر وأغوح الأمري بفطر هلة أفضل كون الأمري قال مالك وحول هي يد مالمها سوشيغية أيام التشريقي أيام التشريق ويان وهي البورد بارنا البورد كما تقليد البورد ويان البها مالك أسلافدي باب ما يجوز وحي بلان باب يهي بيان هذه هدية حق حاله كمد يهي وحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم وأبي ب... وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم ويان ومرسل حديثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى جبلا أو بمرخى صحويا سوى هذه أيها هذه كان لأبي جهل أبي جهل أصغلا كان لأبي جهل بن هشام أصغلا يعني الترجمة الشيخ إنه كذا هالنور خبا maxaa horta hadiye loo bixin karaa maxaanse loo bixin karin hadiyadaasi axkaamteeda waxyaalo kamid oo kala dugdugan ayuu rabaa inuu ka hadlo jabalan awro kaan liabi jahl binu hishaam usugnaa camar binu hishaam almaqsuumi baa la yidhaha waa fircawn hadihi lumma ummadda fircawnkeedii bu ahaa caleyhi lacaain allahi tafra waay alaxwal hada ishar waay waay wiilkuna المقبول ملايين وحوها يسلم مرقى خائلة واي عربت وحوية قالين أول حكم وحويا مسلمين ترى وحوي بحيين أبي جهل gaalnibaa lagu dilay maalinkii beder sanadii labaad ee hijirada waaye marka waxa fi xajin xaj oo ahaa cumrata ama cumro xadiidka abu daawuud baa soo saaray ibnu qayimna raximah llahu tacaala zaad ulmacaadka qisada qisas kamida wax kamida ah uu sheegay raximah llahu tacaala zaad ulmacaad fi hadi khayr ulcumad majalka saddexaad waaye sabxada laba boqol lixdan iyo sideed وحدثني عن مالك عن ابي زلاد وعبد الله بن ذكوان عن الاعرج عبد الرحمن بن هرمز وماهن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم رقاه حلق رجل يصوم كحير بدأ تلف قيله الجاش بوق با لو سمي سال لو ra-aa wuxuu arkay rajulna yasuuqu badanata neef geel markaas waxa weeyaan isagoo kaxaynaya faqaala wuxuu hi irkaba war fuul buu yihi faqala wuxuu ya rasuullah rasuulka inaha badanatu waa hadiye weeyaan faqaala wuxuu irkabha fuul wayla ka hoogaage fi thaaniyati markii labaad buu wayla ka yidhi aw ithaalithata markii saddexaad halkana waxaa laga qaadanayaa in markaa neefka hadiyada ah bimacnaa in la fuuli karo ay ballaan tahay ayuu ka qaadanaya ayuu mualif daliishanayaa xadiidkana bukhaari muslimba way soo saareen markaa وايه اللهم استعانوا عليه تغلاق ايه هذه دي مرخص بلا فولي كان بس لما فولي كان لكن مذاهب مرخلة في الإخلاف كنت لينا الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى alxaafidaan labada xaafid labada xaafid baa saa yidhaha dilu yidhaha mataqaana man humaa xaafid xaafidaani haddii lu yidhaha labada isilaaxa ma taqaaniin waa ibnu xajar iyo cayni labadani weeyaan alimaam ibnu xajar casqalaani iyo alimaam cayni ibnu xajar fatxulbaari wuu leeyahay ibnu xajar caynla wuxuu leeyahay kitaabka cumdatulqaariga loo yaqaano ah, shuruuxda bukhaarigana laba sharax inaad ku dadaashaa fiican xagga fiqiga iyo masaa'ilka fatxulbaariga aada ugu dheereeya xagga rijaashana irshaadu saariga aada ugu dheereeyo qasdanaali iska leeyahay واي هذا waxa weeyaan al-imaam al-cayri cumdat al-qari uu ku sheegay mujalka 7 safxada 293 al-imaam ibn hajar rahimahullahu ta'ala isla fath al-bari uu ku sheegay mujalka saddexaad safxada 500 iyo 37 bal iska socdo marka madaahib badan madabku kuma wuxuu qabaa wala fuuri kalaam leeyahay waa waajib leeyahay la fula madabku waa soo qabaa irkabhaa waa amar ba yidhaah walamru yaqtadi lwujuub waajib buu keenaa ba yidhaah ya maba laqaa hadiyada hadiyada baa loo kaxaylaa maba kaxaylaa hadiyada ما أصلا حشيك فلتان كده fultaan geela waa badownida dee nin waxaad arkaysaa saddex boqol oo geel loo lugeynaya أول حضرتك حسني عشر أول سنة أدار بيني ha أول سنة ayib ilaa gabdhuhu inay fulaan weya gabdhaha hataa loo golyahay gabdhaha laftooda faraska inay liyaan ba loo golyahay maa ka dhacda waad doonta ya ha way caarin kartaa faraska intay fuushay hawadaa geli kartaa caarin waaya waxba yar loo fuuli sidii kale oo fitnada اللهم صل على بلبك اساسو قوا كلي داخليه بركود با سدا كتري يبقى لو الى شرح صحيح مسلم كشيء isagoo soo naqlinaya macnaha waayo madabka labaad wuxuu qabaa way ballaan tahay mutlaqan waa curwa binu zubayr iyo waxaa weeye axmed iyo isxaaq iyo daahiliyadu madhabkoogisuu qabo iyo imaan lowi kitaabkiisa rawdadaa sida uu qabo iyo sharxu mahadabkana uu kusoo naqliyey maawardi iyo imaam alqafaal ay qabaan iyaguna raggaasoo dhan ba waxay ku tageen iyaguna inay mutlaqan banaantahay bay ku tageen waaye imaamumaalle saasuu yidhi laftiisu imaamumaalle saasuu qabaa mutlaqan jawaasa way banaantahay bu leeyahay qowlka saddexaad waxaa lagu qeydayaa baahi inay u geysa weeyaan loo majmuuca kusoo naqliyey maawardi buu arrinkaa kasoo guuriyey markaas marka waana waxaa weeya shaafici qowl ka sugan weeyaa masaladaasi imaamu tirmidina wuxuu kaga warramay jaamiciisa buu kaga warramay kulle ardayda dhegeysanaysay waan ugu tagnay kulle waan ku marnay bal ka soco qowlka afraad wuxuu qabaa lama fuuli karo ilaa daruuro mooyaane hadda qol waxa soo sheegna waa waajib leh qol waa jawaas mudlaqa leh qowl leh xaaja hadday keento qowlka nas afraadna wuxuu leeyahay daruuro hadday keento waana sidaa taabiciin badan ay qabaan shacbi xasanbasri cadaabin bin rabaax abu xariifa iyo asxaabtiisida qabaan qowlka shanaad wuxuu qabaa isna waa mutlaqa waaba xaaraan buu qabaaba waa qowl abu xaniifa mar lagu sheegay markaas waana qowl aada culimada u ceebeeyey qowlkaas ولو اسكا سوينا وين كنا يرانا وحدثني عبان عن عبد الله بن دينار لو كانوا وحا يراك يلك عبد الله بن عمر يهدي سوى هديه هديه كحريه في الحج حسكي بدل تيري لو لا فوقيله بدل تيري بدل تيري لو لبا وفي العمره عمره بدل بدل حمد حمد هديه قال ورأيت عمر في العمره عمره يا حرب سوى قولع بدل تنيف هديه وهي قائمه يدو waayahay macnaa iyadoo la fadhiisiiyey macnaha taagnida waxaa laga hadlayaa awarku marka la fadhiisiiyey wuu fadhiyaa soo maaha dee ma jiifa dee ha ma jiifa markaas marka waxa weeyaan waa la fadhiisiinayaa markii la fadhiisiiyo xarig baa lagu qabanaya matalan qoortaa sidaa lagu soo qabanayaa halkaa misigta dambaa xarigaa lagu xulayaa waran baa lasoo qaadayaa masaaf weyn baa lasoo qaadayaa xoog baa marka lagu dhufanaya markaasaa laga tafinayaa gebigiisaba markaasaa saa lagu soo jiidaya hadna ha xoog xoog bay ubaahan tahay taasi iyadu waayo sida laba jiifin ay rabiyo arig inta waa badan hadaas ahaa laxeed lafaaga waaye waayahay fi daari khaalid bn asiid khaalid bn asiid markaa gurigiisa wakaana kaana waxaa fiha fiiha daarta dhexdeeda mansilahu gurigiisa منزله قرقيسا قال وحول لقد رأيت وأنا خد علي سواء كترقي في لبة في لبة بدنتي هذه دونتيدي سواء كترقي حتى خرجت الحربة ورنكي ايبدي الله كدح بحي من تحت كتفها قرب كده هو سيدي الله كتفها وحدثني عن مالك أي حيوان سعيد الإنسان أن عمر بن عبد العزيز أهدى جبل أو مهدي في حج معونة حج عربتون وحدثني عن مالك عن أبي جعفر القاري قاريبة والقاري والاسم مرقى إلى القرآن وقاربها عادية القاري اللي بديه كده ما بنعمه وايه أن عبد الله بن عياش من أبي الربيعة المخزومي وأهدى وحو هديك حي بدلت حوي لما نافو هديئة إحداهما بتكون بختية أي تعي من مرقاس وحوي حيس له حيس وحياة كرسي قلوا عن صمرت تفجير هو وايه حبيبه لا خبر يا دغ جرام ولا اه طخ لا دغ كده ما قاس كعد كل صلاه مين ها والله كل اول وقصومه واي هش حيس كده احداها بتكون مرخص بختيه احداهما لبدا بتكون بختيه اي هل حيس لا اي tahay waxa kale loo yaqaan bukhtiyada tamarkaas waxa way qoorteedu sidaa u dheer tahayna waa la yiraahaa iyadana وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان وحي يقول كده إذا نتجت إذا نتجت الإبل ناقة هش مركز غطلية نشط فليحمل ولدها الميدة هل حباره حتى يرحر معها نعيد لا لقرعه هذا نحن كسي نشو أما يحافظ ما كنا نشو هل لقى الميدة هل لقرعه فإن لم يوجد هدان لوه له يسقى محمر وح لغو قاضو حمل على أمي هو يدي والو حباري وحقنا هدان لوه حتى ينحر معها إلا معين لقو رعيه وايه وحدثني عن مالك عن شام بن عروة عن أبي أن أباه أبيه قال وحول إذا إذا أطلق إذا أطلقت ملك اللون بقليو إذا ب... إذا إذا بدلتك هدية هذا إذا إذا أطلقت ملك اللون بقليو هذا waa khidaabe ilaa badanajka neefkaaga geela lagu dhibgeliyo farkaba haddee iska fuul rukuuban fuulitaan hayra faadixin alcuslayn faadix bimacnaa faqiil aada ha usii dhibi macnaha neefka faadixa shayga foosha xuna waa la yidhaahaa shayga foosha xunahee sida ana waa la yidhaahaa waydaa darurta marka lagu dhibgeliy ilaa la maraya calayhina fashrab iska cabacda maa yarway intuu ka dharga kadib fasiilaha qurbaceedu kale qurbac lama yidhaaho eh, awdaadku wuxuu baabaysaa baab layidhaha baabu asnaal ibil la yidhaaho marka xuwaar baa marka hore la yidhaahaa marka yar marka uu yar yahay xuwaar baa la yidhaahaa maalinka inuu ka guro uu gaarana fasiil baa la yidhaahaa qurbac <coughs> ah. فإذا لحقتها مركا القورع فنحر القورع فصيلها قرب عيدة معها معيدة للقورع باب العمل عمل فلب بابي هاي في الهدي هديده lagu waxa weeye dhaxdeeda la amal falo xeelay yusaaq marka la kaxaynayo amalka wuxuu ka wadaa macnaha acbaasha hadiyada lagu sameeyo cadeynteeda oo in la calaamadeeyo ah in la hogaamiyo ah in la hiriyeeyo ah in marka la qeex la cadeeyo ah waxyaalo badan وايح وحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر لو كانوا حيدا أهدى هديا هديا مركوب هديا هذا لفظ الهدية geelna uu soo galay ariga labadana way soo galayaan laakiin hadda geela laga wada hadda maxaa ku tusanaya siyaaqa xadiidka meel madiinati madiina markuu hadiida ka kaxeeyo qalladahu uu hogaamin jiray macnaa laba kabood bay qoorta uu xidhi jiray waslaam caleyhi hogaamintu waa ashcarahu calaamadayn jiray bimacnaa wuu calaamadayn jiray oo calaamadaynta aliclaam baa la yidhaha ishcaarkan min ashucuur baa laga soo qaatay waa alcalamu bishayi shayga calaamad lagu garanayo weyaan min aswaafiha wa awbaariha wa ashcaariha ilaahidi subxaana watacaala haddaba timihii iyo dhogortii iyo markaas waxaa laysku shabahayaa iyo bartii iyo calaamadii isticaadana ku jirta meesha ayadaa waaya walidaalika qofka shaacirka gabya shaacir baa la yidhaahaa soo ya maxaa shaacir loo leeyahay waa markaas waxa weeyaan waa hadalkiisa waa e, lifiqratihi wa diqati macrifatihi baa la yidhaahaa bal waynu iskaga soconaa marka ma banaan tahay marka in la calaameeyo leefka calaamaynta waxay u yaqaaniin in kuriska wax lagaga turqo oo iyadoo dhiiga markaa kasoo yeecdo calaamadaas marka ma banaan tahay jawaahiirku waxay ku tegeen oo aimada saddexdii ay kamid yihiin inay markaas sunnata ay ku tegeen inay sunno tahay ayay ku tegeen markaas laakiin waxa weeyaan eh, abu xaniifa isagu waa karaahiyu qabaa lakiin aimada kale saddexdaa shaafici iyo maalik iyo axmed waa sunay qabaan imaam maalikna imaam abu xaniifa ujeedaa wuxuu qabaa markaas waxaa weeyaan waa eh, maxaa ydhaha wa wa waa makruuh buu qabaa war raajixa madhabka jumhuurka aan iskaga socon leh بذي الحليفة ماشى بالحليفة لنا مركز واشعره على بديه بذي الحليفة ماشى بالحليفة لنا وكو على بديه يقلد يسوه قامل ايه وكحي قبل ان يشعره يسون على بديه وذلك أرقاسنا في مكان واحد مالك اليهد معناه قلقوا على بديه كونسكا waxaa loo calaamadeynaya xikmada waxay ahayd tuugta iyo waxaas iyo dadka burcade wax dhacaya shaqo kuma darsan jireen waa xoolihii kacbada odhan jireeno way ka baqi jireen waayahay markaa hogaaminta kabaha iyo xarkaha qoorta lagu xidhayo iyo calaamadeyntu isku meel keliya ahaay macnaha ee laba meelood laguma kala samay weeyaan wahuwa muwajahun isagoo loo jiheeyey lilqiblati ila alqiblati qiblada xaggeeda maanta laantani bimacnaa ilaa weeyaane nusaqa barkood waxay dhigaa mutawajihatun lilqibla bay yidhaahaan mudanigayaa wahuwa muwajahun isagoo hadiyada loo waxaa weeyaan jiheeyey lilqiblati ila qiblati qiblada xaggeeda ama wahuwa mutawajihun mutawajih busqa markood baa dhiga macnaa markaad calaamadaynayo ama markaad hogaan ku xidhayso qibladaad ujeedinaysaa wayushciru wuu calaamadayn jiray min ashiqi alaysar dhiic biixuu ka calaamadayn jiray uma yusaaqu macahu maciisa oo la kaxayn jiray xataa yuuqafa bihi ilaa la isaajiyo maca laasi dadka macooga bicarafata carafo ilaa la isaajiyo geelaas uma yadfacu bihi wuu la tegi jiray macahum macoogeeda dafacu markay tagaan faidaa qadima minhu minaa markuu galo qadaata laxri maalinka dhuundhowga waa maalinka tobnaadee ciidee carafo maalinkeeda tobnaad markay milo galaan ee wax la gowracayo laxanahu wuu gowraci jiray qabla an yaxliqa intuuna xeeran tibaa ka hor oo yuqasira una gaabanin wa kaana wuxuu huwa isagu yaxanu kii gowraca hadiyu hadiyadiisa biyadii qacadiisu ku gowraci jiray yasufuhuna wuu safi jiray qiyaama iyagoo farfadhiyo taagtaagan ويوجههن إلى القبلة قبلة حق يدو جهي جري ثم يأكل وعري جري ويطعم وقود جري isla uu ka cuni jiray wixii markaas wuxuu ka cuno dadkana uu quudin jiray fakuluu minha واطعم القانع والمعترض إله باري سبحانه وتعالى وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان وحا إذا طعن مركو مركو الضره وحكترق معنا في صرام هديه هديه سكرس كيدا وهو يشعره يسقو على qaala wuxuu odhan jiray bismi illaahi allahu akbar saasuu dhihi jiray cabdillahi bni cumar waaya isagoo u durmaya walitukabiru allaha calaa maa hadaakum isagoo halkaa ka qaadanaya aayaddaas haddaba geeli isaga gara garanay waxaa weeyaan ariga bal ka ariga waxay isku waafaqsanyii qaybada afarta iyo wixii lamidaba inaan ariga waxba la calaamadaynayo kun islaga calaamadeeyo maray ha ku dhagaloobi leefka in laga calaamadeeyo maray <laughs> waaya laakiin geela iyo loda labadaa khilaaf baa ku yar jiraa laakiin loda lafteedu waa haddii kurus ay leedahay sida dibida tuurtan oo kale <laughs> waayahay laakiin haddii aana ku ris lahayn geel laftiisa haduuna ku ris lahayn waxba la calaamadaymayo bay yidhaaheen waxadathanii can malik can naafic ana cabdullaahi bni cumar kaalo wuxuu yaquulu ki yidhaha alhadyu hadyadu yaquulu ki yidhaaha alhadyu hadyadu maa qullida waa wixii markaas waxaa la hogaamiye la kaxeeyo wa ushcira la calaamadeeyo wa mawqifa la istaajiye bicarafata carafa kaasa hadiya la yidhaahaa وحدثني عن مالك تعريف روك أول شيء وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان وحا يجلل كي هريية هرية وقتها بدله قيليسا القباطية مريها مصر لغا كيري ونسبة من القبض ويان مصر ما لو نسبة وايه مركة وجمع القبضي ويانه ومرج العسل oo dul laga sameeyey masar baana markaas waxaa weeyaa laga lagu sameeyaa iyo wal anmaada anmaaduna iyaduna waa maro waxaa la yidhaha suuf ka samaysan oo midabo kal dugan leh oo markaas waxaa weeya xagga cadaan caddaan welibaatan u yardhow baa la yidhaahaa adigu markaas waxaa weeya waa maro yar jilicsan oo geelgiila weeyaan bustayaalna waa la iska yidhaahaaye wal anmaada waayahay walxulala iyo xulida markaas xulalka hadda waxaa laga wadaa waa isku joogo waa markaas waxaa weeye xulida waxaa laga wadaa waa laba maro oo kalamiya dugan baa laga wadaa marka xulala iyo xulida marka waa jamcu xullati weeyaan waana macawsihii yaman lagu samayn jiray weeyaan waa laba maro oo isku midab aan ujeedaa kala midab dugan maaha waa khaldanahay laba maro oo kala midab dugan waa thawbayni min jinsin waaxidin baa la yidhaahaa xulida marka la tacriifinayo uma yabcahu bihaa wuu diri jiray ila alkacbati kacbada u diri jiray fayaksuuhaa wuu huwin jiray maryahan iyaha kacbada kacbadaa daahye looga dhigi jiray guriga kacbada وحدثني عن مالك أنه سأل ويدي عبد الله بن دينار ما كان عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر محا يصنع كيف سوية بجلال بدنه قيليسة هليديسة حين قصية الكعبة كعبة ملك اللهوية هذه الكسوة ملك اليدها قالوا كانوا حيتصدقوا بها كسوة قيسة يعني فيله واحد جرتان هليدا waxaa lagu talagalay kacbada la huwiyahay soo busiyaashii alaabtan haye hadaba hadii kacbada hortaaba la sii huwiye adu intaada seed war macna waa sabaqaysa macna intaas weeyaan الله المستعان عليه تغلان وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان وحا يقول كيلها في الضحايا أضحيويك والبدلة قيلة مركا وحاوية athaniyu hanigaa gudaya iyo famaa fawqa wixii ka sarqeeya haddaba daxaaya waa jamcu daxiyati weeyaan hadaaya jamcu hadiyatin waa sidaas weeyaan alhadaaya haddaad maqasho waa jamcu hadiya daxaaya waa jamcu daxiya markaas waana waxa la gowraco min awali yowm naxri baa layidhaha calaa wajhi taqarqubi baa daxaaya la yidhaahaa afar luuqaana ku jirto udxiya in la yidhaha hamsada la godo idxiya in la yidhaha hamsada la kasriyo in la markaas waxa weeyaan ishbaab ishbaabku taqaanaa ishbaabku waxa weeyaan inaad daba ku had inaad kasna eh, eh, daba aad ku hadlaysaa iska dhigi kadibna kasnaad ku hadlaysaa oo idxiyaad leedahay inta afku soo lijuuto idxiya leedahay iyad markaas waa sidaa markaa eh, masalan qiilo oo kale markaad doonaysa inaad ishbaabiso ba waxaa leedahay qiila biica saasoo kale ishmaamka la yidhaha waaye shaykhunaa sheekh maxamuud farayane wuxuu dhihi jiray raximah llahu tacaala masaladaas anigu ishmaamka dee qaarimayhi oo qurqaada la weydiina aada ma aqaanee laakiin waa dabi iyo kasrada isku dhexdaray buu odhan jiray saasuu dhihi jiray waayo wax carabiye ku tacalluqa badanaayo marka la marayo meelaha sarfiga iyo naxwada badanaa lagaga sheekeeyaa marka adigu waa saddex luuqaa sheegna hadda dabiya kasriya shabaab iyo in la yidhaaho markaas waxa weeye aladaaxi in la yidhaaho ama aladaaxiya waka aladaaxi aladaaxiya udxiyatun idxiyatu waka aladaaxi iyo aladaaxiya iyo udxiyatu idxiyatun waka allahuma salaam aleyh tuklah balanu soo soconaa haddaba sari maxaa la yidhaahaa sarigaasaa rabaa inaad tacrifino haddii geelu yahay sariy waxaa laydhaha waa geel waa wixii shan sano u dhammaaday sanadkii lixaadna gudagelay baa sariyu la yidhaahaa ari hadduu yahayna waa wixii laba sano dhamaysay sanadkii saddexaad gudagelay baa sariyu la yidhaahaa waa hadduu lo ujeedaa ari hadduu yahayna waa wixii hal sano dhamaysay sanadkii loobaadna gudagelay sariyu baa la yidhahaa laakiin riyaha iyo labaa isku mid ahoo laba sano wixii dhamaysa sanadkii saxaad gudagelay faniyu baa layidhaha idaha laakiin wixii hal sano dhamaysa sanadkii labaad gudagelaa faniyu layidhaha waxadahanii can malik can naafi an cabdillahi bn cumar qaale waxaa laa yashuqu kaa jeexan jilaala budlihi hadyadiisa harkee waxaa wey hiryadeeda waaya muna kala jeexi jirin muna kala goyn jirin markaa si aanu fasahaadin walaa yujalilha walaa yujalliluhaa ha inkaadi maya ha walaa yujaliluhaa geelaysan muna hiryeyn jirin oo hirye muna saari jirin xataa yaqduwa ilaa uu ka kallaho min minan meesha minan la yidhaaho ilaa carafata carafana u kallaho waxadathanii can maalik can hishaam bni curwata carabiya abi annahu kaan waxaa yaquul libanihi wiilashiisa kii ku yidhaaha yaa baniya wiilashaydiyow laa yuhdiyanna axadukum midkiin yuna hadiyeynin min geela xaggiisa shay-an waxba yastaxyii isagoo ka xishoonaya an yuhdiyahu inuu u hadiyeeyo likariimihi ka markaa isaga agti ku sharaf badan isaga agtiisa fain allaha ilaahay fa ina allaha ilaahay akramu lkuramaa'i dadka wanaagsan ee sharafta badan ka ugu wanaaga badan weeyaane wa axaqu isagaa ugu xaqnimo badan man ikhtiila lahu qof wax loo doono yacnleh hadiyada markaad bixinayso ha is dad waxaa weeye kuramaa horta waa jamcu kariimin waa waxa kulmiya anwaacda khayrka iyo fadaaisha oo dhan marka waxa weeye macnaha xadiidku wuxuu tilmaamayaa wacdi iyo nahyi buu siinayaa oo wuxuu ka wuxuu ka nahiyayaa midkood inuu hadiyo bixiyo hadyadana wax laga xishoodo oo liita uu bixiyo markaas oo tana uu hadyada siiyo hadyadaa liidata qof marka sharaf leh ee cad haddaad bixinayso cad nool baa la bixiyaa saa darteed hadiyo fiican bixiyuu ka wadaa hadiyo fiican bixiyuu ka wadaa markaas waxaa weeya wax liita oo xaqiir ah habixinna taasuu ka wadaa bal halkaa maanta aynugu joogo baabulcamali fi lhadyi idaa adiba ow dalla wallahu aclam